hagaajiyo iyo inuu iska gaabiyo markay ku dheeraadaan abwaabtan uu halkan ka galay imaamku oo ku saabsan <clears throat> muxuu ahaayey timaha iyo axkaamtooda iyo kuwa ka sii dambeeya oo muxuu indhakuusha iyo waxyaalahaasi calaaqa toosa ama xidhiidh toosa lama leh kitaabu dahaara waxaana lagu keenaa inta badanoo fuqahadu kaga hadlaan oo muxadisiinta fuqahadoodu ay kaga hadlaan abwaabta la yidhahdo abwaabu ziina ama kitaabu ziina lagaga hadlaa wuxuu meeshan marka u keenay u geliyey maadaama sunanulfitra uu ka hadlay ayaa waxay ku kaliftay timaha iyo wixii calaaqa lale iyo e, inuu ilxaaqiyo iska raaciyo wailaa kitaabu tahaaroon ku dhex jirno xidhiidh badan lama leh munaasabad badan lama laha halkaanbay fitrada unbay munaasabad la leedahay macnaha can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa shacaru nabiyi nabiga sal lay wasalam tintiisu fowqa alwafrati wafrada korkeeda wa duuna aljummati iyo jummada hoosteeda yacni na waa ka siyaadsanaa way ka siyaadsanaayeen timihiisu jummadana way ka hooseeyeenoo way ka yaraayeen waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay ila anasaa'iya nasaa'i mooye wa saxaxahu waxaa saxiixiye adtirmidiyu wakadalika waxaa saxiixiye sheekhu alalbani caleyh raxmat ullah wafrada sheekha inoo sheegi doona waxaase la yidhaahdaa alwafra kama fi lqaamuus wuxuu yidhi alshacar almujtamic cala alra's waa timaha madaxa ku ururaa la yidhaahdaa aw maa saala cala aludunayni minhu ama waxaa la yidhahdaa wixii dhagaha ku raaracsama aw maa jaawaza shaxmata aludun ama waxaa la yidhahdaa wixii dhegta carjawdeeda dhaafa oo timaha ah intaasaa la yidhahdaa buuhi kadibna wuxuu yidhi waxaa ka dambeeya jummada oo markay intaa kasii dheeraadaan jummaa la yidhahda taa markay kasii dheeraadaanna limmaa la yidhahda sidaasuu leey sheekhuna saasuu u sheegi doonaa insha allah tacala marka waa qiyaasaha timuhu markay baxaan qiyaasaha ay fidayaan oo ay dheeraanayaan baa mar wafray noqonayaan mar jummay noqonayaan mar limmay noqonayaan magacyadu sidaas way maanaa ayib xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ama uu kutusayaa in nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu timaha sii daysan jiray oo uu timo lahaan jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh waana arrin iska jaa'is ah culimmada qaarkood waxay leeyihiin sida imaamu shawkaani iyo keyrkii waxay ku tusaysaa tinta in la daayo madaxa loo daayo inay mustaxab tahay ilaa inta ay ka gaadhayso qiyaastaas laakiin dood a waxaa jirta nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxyaalihii ay carabtu samayn jirta oo ku saabsan timaha iyo qaabka loo labisanayo ee caadaadka la yidhaahdo wixii oo kale amar uusan ku imaanina uu sameeyey uun yacni calaa muqtadal caadana uu ku sameeyey waxay ku tusi uun mutlaqu lmashruuciya inay mubaax tahay unbay ku tusi ooy bannaan tahay laakiin istixbaab iyo ajir baa laga helayaa maya bay leeyihin culimada qaar badan oo ka mid ah sidaasay rajaxayaan waan masalada lagaga hadlo afcaalu rasuul sal lla lay wasalam marka la qaybinayo maxaa wujuub faa'iideeya maxaa faa'iideeya istixbaab maxaa ibaaxa iyo mashruuciyo uun faa'iideeya wahaakada ayb wacan anas bni malikin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam kaana wuxuu ahaa yadribu mid uu gaadho shacaruhu tintiisu mankibayhi labadiisa garbood bay gaadhi jireen wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaa shacaruhu nebiga tintiisu rajilan ama rajlan mid jilicsan laysa aan ahayn oo biljacdi mid qallafsanoo adag aan ahayn ama adag wala sabti ama sabit mid aad u jilicsan oo sii daysan oo furfuranna aan ahayn bayna udunayhi labadiisa dhago dhexdoodiiyo waxay ahaayeen timihiisa wa caatiqihi iyo tunkiisa ah, caatiqa waxaa la yidhahdaa maa bayna almankibi waalcunuq luqunta iyo garabka inta u dhaxaysa ee marka wax la qaadayo lagu qaado ayaa waxaa la yidhaahdaa mankib waxaa dhihi lahaa caatiq caatiqa la dhaha marka tintiisu waxay u dhaxaysay dhegta iyo meeshan tunka ahee eh udhaxaysa garabka iyo luqunta udhaxaysa mar halkaas soo gaari jira marna dhegtu kuenkaa jira macnaha saasuu ka wada kaana shacaruhu rajilan ama rajlan rajliga waxaa la yidhahdaa bayna asuyuuta waaljucuuda la yidhahdaa timuhu waa saddex nooc timo waa timo furfuran oo sii daysan oo aan ishaysanin waay inta badanna waxaa la yidhaahdaa noocaas waa timaha sabidka la yidhaahdo waana timaha cajamka hindida iyo reer yurubka iyo hindidooda waay waxaan ujeedaa timahooda waay ayib way kala furfuran yihiin wayna sii daysan yihiin yacni male wax la yidhahdo iskuma xidhnaa timahooda midba gooni bay isaga socota jacdigana waxaa la yidhaahdaa waa timaha isku jaban oo isku jira waay oo adag oo timaha afrikaanka isagaa sii kala adag haddana markuu sii adkaado ilaan iyagaa sii kala timo adage wuxuu sii timahoodu noqonayaan qaidka nooca loo yaqaano qaid baa la dhahaya marka jacdigaa dhaama jacdigu waa adayg laakiin roon markuu aad u sii adkaadaan timuhu oo isku noqdaan oo ay madaxa dhaafi waayaanoo muxuu ahay ay guntamaanna qaid baa marka la odhanaya macnaha marka timihiisu timo adag oo qaid ana ma ahayn jacdina ma ahayn kuwa sii daysanoo sida timahan cacaajimtoo kalena ma ahayn intaasay timihiisa udhexeeyeen rajilkaa sarea marka waa timo jilicsan laakiin haddana maca daalika aan labadaa midna ahayn buu ahaa nabigu sal lay slam timihiisa waliaxmed axmed akhrajaahu bukhaari muslim baa soo saaray wey waliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday wa muslim muslim kaana wuxuu ahaa shacaru yani anas can anas waay kaana wuxuu ahaa buuhi anas shacaruhu nebiga tintiisu sal lay wasalam ilaa ansaafi udunayhi labadiisa dhagood bartamahooda ama dhexdooda ayay timihiisu ahaayeen ansaafka bimacnaa waa barhtamaha dhexda labada dhegood dhexdooda ayay gaadhi jireen waa marmarka qaarkood waay xadiistaasi waxay tilmaamaysaa inuu nebigu sal ly slam timaha sii daysan jiray mar garbaha ha gaadhaan marna dhagaha carjadooda ha gaadhaan marna ha ka koreeyaan mar ha u dhexeeyaan laakiin inuu sii dayn jiro timihiisu marmar badnaan jireen ayay axaadiistaasi faa'iidaynaysaa macnaha wuxuuna u deliishanayaa qaybtii hore tarjamada qaybteeda hore oo jawaasu ittikhaadi shacar tinta in la daysan karo ayb sheekhu wuxuu uhi marka alwafra waxaa ku soo arooray axaadiistaynu soo marnay alwafra wallimma waljumma soo ma tii buu marka kala fasiraya wuxuu uhi alwafratu alshacru waa tinta ilaa shaxmati aludun dhegta carjawdeeda intay ka gaadhayso oo ilaa shaxmati aluduni gaadhay dheh dhegta carjawdeeda gaadhay carjawdu waa dhegta qaybta hoose laalaada wa halkaa markay timuhu gaadhaan waxaa la yidhaahdaa alwafra buuhi fa idaa goortii jaawasuuha dhegta carjawdeeda ay dhaafaanoo hoos uga degaan fa huwa kaasi allimmatu waay waa tii aan kusoo marnay xadiidkii xalay u dambeeyey sooma muxuu ahaayey fa idaa goortii balaqa uu gaadho tintu oo shacarku uu gaadho almankibayni labada garbood fa huwa kaasi aljummatu way markaa sidii aanu sheegnay qamuuska yani fayruzabadi baana sidaas macnaha u sheegay isaguna ayb wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lla lay qaala wuxuu yidhi man kaana ruuxii uu ahaaday lahu isaga uu u ahaaday shacarun tini ay u ahaatay falyukrimhu ha karaameeyo ha hagaajiyo ruuxii tin ilaahay siiyey tinta ha hagaajiyo ilan qaar baaba timala'ane raa waxaa wariyey abu daawuud abu daawuud baa wariyey xadiid saxiixa alxaafid ibn xajar caleyh raxmatullah fi lfatxi ayuu ku taxsiiniyey shaahiid kalena wuu u sheegayoo xasanulisnaad ah oo haylaaniyaadka uu ku keenay abubakrin shaafici kadalika sheekh albani caleyh raxmat ullahi wuxuu ku saxiixiyey fi silsila saxiixa iyo saxiix abi dawuud labadaba xadiidku marka waa sugan yahay man kaana lahu shacar falyukrimhu ruuxii tima leh timihiisa ha wanaajiyo oo wanaajinta waxaa laga wadaa bimacnaa in aad timaha subagto oo aad u saliidayso oo aad shallayso wuxuu shawkaani ku daray xiiritaankana aad ka dayso leanna markaad salka ka wada marto maadan ikraamin buu leeyahay ah, ah, ikraamka haddaad iyaga dhanba ka takhalustama ikraam baa yaal ilaa waxaa laga hadlay saliid mariyo shalleeyo haddaabaad xiirtood baabi'isaba maadan ikraamin buu leeyahy ikraamka waxaa ka laazimaya inaad dayso saas wele macana in la daayo laakiin in allahuma ina aad u dheeraadaan mooye markay aad u dheeraadaan in la gaabiyo ayaa fiican sida ku sugan sunan abi daawuud iyo nasaa ibn maajah min xadiidi waa'il ibni xujrin wuxuu leeyahay nebigaan u imid sal lla alay wasalam waliya shacarun tawiil anigoo timo dheer leh baa nebiga u imid bur sal alay slam markuu arkay baa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam dubaabun dubaabun buu yidhi buui dubaabun belo belo belo belo innagan sooma dhah yani shumi waay shumi daa'ima balaayo wey balaayo wey macnaha saas wey macnaha wuxuu yidhi inuu aniga iila jeedaan yaan u fahmay buu yidhi belo markuu nabigu yidhi inuu aniga iila jeedaan u qaatay buu yidhi farajactu fajazastuhu jazastuhu yacni waan laabtay markaasaan soo jaray buuhi timihii uma ataytuhu min alhad berri oo kaleaan ku soo noqday buuhi anoo timihii soo gaabiyey oo soo jaray markaasaa nebigu wuxuu uhi sal ly waslam innii lam acnika wa haada axsan anugu adiga kuulama jeedin buuhi hadal markaan belo belo lahaa adiga horta kuulama jeedin buuhi laakiin haddaabad intaad ismoodayba aad soo gaabsatay sidanaa fiican buui waad fiicanta sidanaad ku fiicanta bnu sl tanaa fiican xadiidkaasi waa xadiid saxiixa wey marka wuxuu ku tusayaa timaha markay aad u dheeraadaan in la gaabiyo inay fiicantahay ayb wacan cabdillahi bni muqafal taas marka ikraamidooda iyo shallayntooda iyo hagaajintooda yacni dimaha itimaha waxaa la rabaa inayna busaaradoobin oyna basaasmin oo qolba waxaad heli karta aad ku ilaaliso leanna ilaahay tabaaraka wa nicmo uu ku siiyey waa wacan cabdillahi bni muqafalin qaala wuxuu uhi naha wuxuu reebay rasuululahi sal lla lay waslam wuxuu reebay can itarajuli shanlaysiga iyo timaha yacni fidhidooda ayuu reebay ilaa hibban ilaa marmar mooye ilaa hibban tarajulku waa tasriixu shacar waa tinta shanlaynteeda wey inaad timaha aad hagaajiso ilaa hibban marmar mooye ibigana waxa weeyaan mara bacda mara saas way manaa waqti waqti saas way manaa waqtun duuna waqtin waay inaad waqtina iska dayso waqtina aad shanlayso ayaa la yidhahdaa ibiga rawa waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay ila maajah mooye wasaxaxahu waxaa saxiixiyey atirmidiyo wakadalika waxaa saxiixiyey asheikh caleyh raxmat ayaa saxiixiyey qibiga waxa uu leeyahay culimmada qaarkood yani marmarta waxaa laga wadaa bay leeyihin fii kulli usbuucin mara ah, wiiggiiba hal mar baa qibiga laga wadaa bay leeyihin haka badin laakiin alimaamu axmed caleyh raxmat isagu wuxuu leeyahay qibiga waxaa laga wadaa maalin shanleh maalin nadaa Ah, yani waxa weyaan waxaa laga keenay bay leeyihi eh, geela eh, markuu muxuu ahaayey uu soo arooro maalinna uu soo arooro maalinna uu qado ayaa hibbiga la yidhahdaa hibbigu waa asalka waa sidaasay leeyihin macna marka maalinna samee maalinna daa waa hibbiga culimmada qaarna waxay leeyihin taxdiidka maalin in lagu xadido ama usbuuc lagu xadidaa xadiidka kuma imaanine macnaha hibbiga laga fahmayo waxa weeye un waqtun duuna waqtin waqtina iska daa wakhtina shallayso bimacnaa mar walba ha dul taagnaani ah, haddaaduun shaqo ka dhigato muxuu ahay aaduun wakhtigaagii o dhan ku bixiso ooduun muxuu ahay muraayad iyo shanlo uun la daba taagnaato waa kadeed soo maha saas ayb waxaa ka hadlaya xadiidku ujeeddada waxa weeyaan oo markaasi muxuu ahay nahyiga iyo diiddadu waxay ku saabsan tahay macnaha waxaa la diidan yahay sideedaba nooc yacni alistikthaar min alziinati waاtarafuh adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda iyo isqurqurxinteeda iyo inaadan aad ugu kalax tegin oodan aad u badsano isan sii raacraacinin bal inaad eh, qiyaasta xaajadana ka qaadato iskana ururisaa la doonaya waa baabkii marka zuhdiga iyo adduunyada isnacasiinteeda iyo halkaasuu gelaya halkaasuu gelayaa oo muxuu ahaayey rasuulku sal lla lay slam sida ku sugan muxuu ahaaye axaadiista ku sugan abu daawuud iyo keyrka ay wariyeen wuxuu yidhi ana rasuula allahi sal ly slam kaana yanhaana can kaiirin min alirfaah nebigu wuxuu naga reebi jiray wax badan oo irfaaha ah irfaahu wax weeyaan waa subkashada iyo nicmaysiga iyo raxraxaysiga iyo isdhaldhalaalinta iyo irfaaha kaasaa la yidhahda in badanoo ka mida ah iyo badsigeeda nebigu waa naga reebi jiray sal lay slam bimacnaa xaaraam ma aha laakiin inaad aad aad sursii raaciso ma fiicno Ah. lanna waxa way nooc adduunyadaa ku jiidanaysaa la diidaya waxooga aad barwaaqadeediiyo inaad iska soo qabataa la raba macana waxaad waxay salka ku haysaa xadiidkii nebiga sal lla slam uu dhihi jiray ina albadaadata min aliimaan ina albadaadata min aliman badaadadu waxa weeyaan waa inuu ruuxu ka tago rahaahatu alhay-a liajli tawaaduc baa la yidhahda in qaabkaaga iyo maradaada iyo labiskaaga iyo iska aradan yahay oodan aad u dhaldhalaalayn tawaaduc iyo isliidi daraaddeedna aad saa u samaynaysa iyo zuhdi adduunya nacayb taasi iimaankay ka mid tahay leanna waxay kutusaysaa ruuxan inuu adduunyadii nacayo ilahay dartii uga tegay soo ma marka nooc aakhira jacayl iyo iimaan bay kutusaysaa calaa hada alasaas bay axaadiistani marka ku fadhidaayo maalinna shanlayso oo tima hagaaji maalinna iska daa oo wakhti walba ha dul aadna ha isuusii raacinin adduunyada asaaskaasay ku taagantay macnaha saas nahyiguna yani waxa weeye waa nahyu tanziih ma aha xaaraam maaha oo mar maalin walba haddaad shallayso taxriim maaha wacan abi qataadata radi allahu canhu annahu isagu kaanat waxaa ahayd lahu isaga waxaa u ahayd jummatun halabo ama timo sii daysan dakhmatun oo weyn timo sii daysan oo weliba aad u weyn ayuu lahaan jiray fasa'ala anabiya nebigu weydiiyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam fa amarahu nebigu wuxuu amray an yuxsina inuu u wanaag sameeyo ilayha jummada inuu u wanaag hagaajiyo oo shanleeyo oo saliideeyo wa an yatarajala iyo inuu shanlaysto kulla yawmin maalin karsana inuu shanlaysto ayuu nebigu amray sal lay slam raa waxaa wariyey annasaa'iyu nasaa'i baa wariyey xadiidkaasi ma sugna waana xadii munkar ah waay waa xadiid munkar ah waay cilladiisuna waxa weeyaan eh, muxuu ahaayey eh, waa inqiaac cilladiisu moxamed ibnu munkadir iyo abi qataada ayaan xadiidka kala maqlin cillo labaadna wuu leeyah oo tadliis ah oo macnaha waxa weeye tadliis weliba cajiib ah ku jiray layn culimmadu sidaas daraaddeed baa xadiidku xadiid daciifa uu yahay silsilada saxiixada buu sheekhu kaga hadlay marka ma sugna xadiidkaas ayib hadduu sugnaan lahaa xadiidkii hadda aynu soo marnay ayuu ka hor imaan lahaa sooma oo u baahnaan lahaa in layswaafajiyo laakiin maadaama uu daciif yahay xadiid daciifa mid saxiixa ma caaridi karo iskama hor imaan karaan macnaha ayb baabu maa jaaa wixii yimid baabuu yahay fii karaahiyati اlqazac maa jaaa wixii yimid baabuu yahay fii karaahiyati اlqazaci timaha oo qaar la xiiro qaarna la daayo inay karaahiyo tahay wixii ku yimid ee ku soo arooray buu baabu yahay wاlruksati buu baabu yahay ogolaansho iyo idmid laysu ilmay laysu idmo fii xalqi ara'si madaxa xiiriddiisa yaani timaha madaxa laga wada fii xalqi shacari ara'si waa ilaan madaxa lama xiiree waxaa laga wadaa timaha madaxa xiiridooda taa iyada ah ruqso la ruqseeyey oo la idmay oo laysu ogolaaday buu baabu laba mas'aluu baabkanna imaamku iyuu sheekhu ku baabeeyey mas'alada koobaadi waxa weeyaan inay qazacu uu karaahiyey shareecadu kahatay qazacana waxaa la yidhaahdaa xalqu bacdi yani alshacr wa tarku bacdihi alaakhar sida uu inoo sheegi doono in timaha madaxa qaarna la xiiro qaarna la daayo waa qasac ama in yar in yar ha loo xirxirooo meeshan goobaabin inta laga xiiro meeshan qaar ha la daayo si goobgoobaabina ha loo xiiro ama in isku xigta inta la xiiro in isku xigtana ha la reebo mar haddii qaarna la xiiro qaarna la daayo qasac baa la dhahay masaladaa wuu ka hadlayaa inay karaahiyo taho shareecadu diiday masalada labaadna waxa weeye ruuxii timihiis timaha madaxiisa qaar ka mida xiiraya waxaan u leeyahay timaha madaxiisa ruuxii xiiraya kaba takhallusayana in arrintaasi loo ruqseeyo shareecadu idantay saas oo timaha la xiiri karo salka laga mari karo labadaa masalo uu kaga hadlaya can naaficin can ibni cumar naafic mawla bni cumar can ibni cumar wuxuu ka warin radi allahu canhuma qaala inuu yidhi naha wuu reebay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu reebay cani alqazaci timahoo qaar la xiiro qaarna la daayo fa qiila waxaa la yidhi linaaficin naafic waxaa lagu yidhi waa taabiciga xadiidka warinayay malqazacu qazacu muxuu yahay qaala wuxuu yidhi an yaxliqa inuu xiiro wey bacdu ra'si sabiyi ah, ruuxu waa inuu xiiro ama an yuxlaqa in la xiiro ama an yaxliqa inuu xiiro xaaliqu bacda ama an yuxlaqa dhe an yuxlaqa in la xiiro wey bacdu ra'si sabiyi ilmaha yarkaa madaxiisa qaar in la xidho wa yutraka laga tago bacdun qaarna laga tago ilmaha yarka ah dee ruux weyn maba sameeye carruurta yararkaa lagu samayn jiray laakiin nin weynoo timaha qaarna xihanaya qaarna daysanaya lama aqoon saas daraaddeed baa sabiga loogu khasisay oo saasay ahaan jirtay manaa carruurtaa lagu samayn jiray an yuxlaqa in la xiidho way bacdu ra'si sabiyi wayutraka laga tago bacdun qaarna laga tago muttafaqun calayh wacan ibni cumar radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam ra'aa wuxuu arkay sabiyan ilmo yar oo qad xuliqa la xiiray bacdu ra'sihi madaxiisa qaarkii yacnii timihiisa qaarkii la xihay wa turika laga tegay bacduhu qaarna laga tegoo la daayey fa nahaahum nebigu waa ka reebay saxaabadiiyo ummadda wuxuu ka reebay can dalika arrinka wa qaala wuxuuna yidhi nebigu sal ly waslam ixliquu xiira kullahu timaha dhammaantood ow amase daruuhu daaya kullahu dhammaantii wada daaya ama wada xiira ama wada daaya laakiin qaar in la xiiro qaarna la daaya maya rawa waxaa wariyey xadiidkaasi axmedu abu daawuuda waannasaa'iyu biisnaadin saxiixi bay ku wariyeen saa uu sheekhu sheegay weeye waa xadiid saxiixa sheekh albaanina waa saxiixiyey bal wuxuu u tiiriyey alimaamu nawowi waxaa dhihi lahaa alimaamu muslim baa soo saaray marka waa sugan yahay xadiidka xadiidkani wuxuu ka hadlay labada mas'aleba ee tarjamadu ku saabsanta midda hore qasaca oo timaha qaar la xiiro timaha madaxa laga hadlaya qaar la xiiro qaarna la daayo taa iyadaa inaan la ogolayn oo nebigu reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh khaasatanna caruurta yararkaa baa loo samayn jiray ama lagu samayn jiray soomaalida lafteedu caadadaa way lahaan jirtay soo ma wiilashana waxaa loo dayn jiray baadiyaha dhowr soo ma halkan intanaa loo dayn jiray inta kalena waa lasoo xiiri jiray gabdhahana waxaa loo samayn jiray inta laga xiiro dhinacyaha oo dhan baa korka kore la dayn jiray maxaa la dhihi jiray ya magax bay lahaan jirta maxusta ya wiilasha sarsar baa laamee aduu saaad u kala taqaanaanba soomaalidu way luuqo badan tahay inaad fahanteen baa muhim dhor iyo sarsar iyo waxaad doontaan dhah ayib marka carruurta yararka ah say carabta ugu samayn jireen baan annagana u samayn jira waa soo wada carruurta yararkaa ah marka saa loogu xiri jira say carabta ugu xiri jireen islaamka ka hor bay soomaaliduna u samayn jirtay arrintaa way marka arrinta la diidan oo aan laogolayn waxay geliyaan culimmada qaarkood oy kala mid dhigaan jeega xiirka jeegada marka la xiiranayo marka dad timaha la xiiranayo oo timaha la gaabsanayo in jeegada la xiiro oo hoos qadaadka ilaa dhegta lasoo xiiro alimaamu axmed caleyh raxmatullah iyo culimmada qaarkood way geliyeen waxay kala mid dhigeen waa timihiio qaarna la xiiray qaarna la daayay qaarkoodna way ruqsaynayaan jeegadaa la xiiraya maanaa in layska daaya fiican arrintaasi wuxuu leeyay imaamu nawowi caleyh raxmatullah culimmada wuxuu ka soo guurinayaa inay isla ogol yihiin inay karaaha tahay karaahaduna tansiih tahay laakiin nahyiga daahirkiisa waxaa laga faa'iidaysanaya in ay e, daahirkiisa wuxuu faa'iideeyaa taxriim sida asalkaa macnaha sababta loo diiday waxay leeyihiin culimmada qaarkood ay tilmaamayaan waxaa ku jirta oo yani ka yani e, e, yani uu muujinaya tashwiihu lkhalqi abuurkii allah tabaaraka wa oo la la fool xumeeyey culimmada qaarna waxay leeyihin me waxaa ku jirta tashabuh bilyahuud oo zayigan zayi yahuudeed waa qaarna waxay leeyihiin fiihi tashabuh biahli shar dadka ahlulfasaadka ee ahlulmacaasida ahlusharka ah ayaa sameeya in laysku shabahaa la diidan yahay marka adiga cilladu waa iska cilla mustanbata xikmaddu waxay doontay noqon kartaaye muhimaddu waa u nahyiga inay shareecadu diiday un wey macnaha ayib waa tan hadda muxuu ahaay looba yaqaanaba reermagaalnimada ilbaxnimaaba loo yaqaanaaba cajaa'ibta wixii carruurta yararkaa loo taqriiban zamanti coodhcoodhkii loo samayn jiray unbay hadda ree yurubku inugu dhaheen waa ilbaxnimo oo mm, yacni jeegada xiro timaha qaar xiro qaar reebo oo dhallinyaradii markayska masaakiin waaye dad maskaxdooda iyo caqligooda iyo loo taliya waay telefishinkaasaa ah wax laga tusaa kadibna wixii qurux u qaataan gabdhaha iyo wiilasha da'yarta khaasatan dadka ahludiinka qaaliban aan ahayn meeshaasaa ah laga maamulaa shirkadaa waxaan ka ganacsado marka sidii marka suuq loo helo waa in fikraddii lagaa dhaadhiciyo adiguna aad suuq u noqoto qaabka iyo sida iyo ama dharka ha noqoto ama labiska ha noqoto ama timaha qaabka loo xiirayo waxaan wax weye sharikaad fasaad baa ka shaqeeya ganacsina inta badan dantoodu ay tahay inay wax fasaadiyaanna ay dantooda tahay marka yacni wax weeyaan ma fiicna ruuxa muslimka khaasatan hadday masaladu noqoto gaala lagaga daynaya oo dhaqankeedii weeye iyo zayi gaalo markay noqoto waxay noqonaysaa man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum bay soo gelaysaa marka ruuxii dad isku shabaxa ayugu ka mid yahay xadiidkani macnaha waa diiday waxaan arki jiray wadaadada suufiyada mid baa waa waan riyooday buu yidhi dhurwaa baan ku riyooday buu hadlaya dhurwaa baa ila hadlay buu oo muxuu yidhi wuxuu yidhi abaare iyo balaayaa imaanaysee carruurta yaryarka ah timahooda qaarna ha la xiiro qaarna ha la daayo waxaan garanayaa marka annagoo yaryaroo caruurtii oo dhan timihii qaarna u xiran yihin qaarna u daysan yihin oo maxaa dhacay wadaad baa ku riyadoo baas baa lagaga hortagaya marka waxyaabahaasoo dhan waa waxaan sal iyo raad lahayn xadiidku waxaa kaloo inoo faa'iideeyey mas'alada labaad oo ah alruksa fii xalqi shacar tinta in la wada xiiri karo xaggeen ka qaadan soo nebigu ma dhihin ama wada xiira ama wada daaya in la wada xiri karana inay bannaantahay xadiisku ku tusay wacan cabdillahi bni jacfarin ana rasuul allahi sala allahu calayhi waaalih wasalama amhala wuxuu sugay aala jacfarin jacfar reerkiis iyo carruurtiisa alaaan saddex beri buu u sugay an ya'tiyahum inuu u yimaado saddex inuu u yimaado soo booqdo markuu aabbahood la dilay jacfar ibn abi aalibin radi allahu canh markii la dilay inuu u yimaado soo booqdo saddex beri buu u sugay uma markaa kadib saddexdii mark beri markay dhammaatayn buu ataahum nabigu u yimi sal lla alay faqaala markaasaa nabigu wuxu uhi sal ly slm laa tabkuu ha ooyina calaa akhii walaalkay korkiisa ku ooyina bacda alyawmi maanta kadib waa in adeerkii udcuu u yeedha lii aniga waxaad iigu yeedhaan banii akhii walaalkay wiilashiis carruurtu walaalkay dhalay adeerka u ah iigu yeedha way macnaha qaala wuxuu yidhi fa jii'a waa nalala yimid cabdullahi bnu jacfar baa dhahaya jii'a waa nalala yimid binaa annaga ayaa nalala yimidoo nala keenay ka'annanaa sidii annaga oo afrukhun dhal shimbireed ah. ah afrukh waa jamcu farakh waxaa la yidhaahdaa shimbirtu markay ay muxuu ahaaye ukuntu intay jabto ay ukunta ka soo baxdo oo markaa ay yar tahay oo cusub tahay ayaa farakh la yidhahdaa waxaana lagu jamciyaa afrukh saas way macnaha marka nebiga naloo keenayo wuxuu yidhi waxaad mooddaa dhal shimbireed oo markaa ukuntu ka jabtay inaannu nahay dhanka layskaga shabahayo waxay leeyihiin culimmadu waxaa layskaga shabahayaa ee shimbirtu markay ugu horreeye ay ka soo baxdo ukuntu ka soo baxdaay yacni waxay leedahay tin markaa soo baxdayoo aad u jilicsan zuq baa la yidhahda ayib marka annaguna sidii oo kaleaanu nahayoo yani tilmaantaasoo kaleaan leenahay buu leeyahay dhankaasaa laysaga shabahay ama jileeca fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal lay slam udcuu yeedha lii aniga yani timaha nagu yaalla timaha nagu yaalla timihii baa ku baxay caruurta caruurta jacfar caruur timihii baa ku baxay timaha marka ku yaallaayo waxaad moodaa shimbir ukunta ka soo baxdo yar siday u timo badan kale sidaasoo kale timuhu noogu badan yihiin way maanaa markaasaa nebigu wuxu uhi sl ly slam udcuu yeedha lii aniga waxaad iigu yeedhan alxallaaqati maxiirihi kuwii timaha xiiri jira u yeedha qaala wuxuu uhi fajii'a waa lala yimid oo waa la keenay bilxallaaqi timaxiirihi fa xalaqa markaasuu xiiray ru'uusanaa madaxyaashanadii buu xihay buu timihii madaxuu naga xihay rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda wannasaa'iyu waxaa saxiixiyey alimaamu nawowi iyo sheekh bani iyo keyrkoodba way saxiixiyeen waa xadiid sugan wa ayib xadiidku wuxuu kutusayaa oo hadda loo deliishanaya in timaha la xiiri karo timaha madaxa in ruuxu uu xiran karo oo iyagoo dhanba suulin karayo macnaha waxaa karaahaystay culimmada qaarkood culimmada qaarkood baa waxay leeyihiin timaha in salka laga mara waa karaaho oo in la gaabiyo baa fiican axaadiista qaarkood oon sugnayn bay u deliishadeen waxaa kalooy deliishadeen xadiidkii khawaarijta siimaahum taxliiq uu nebigu ur sal lay slm calaamaadoodu waxa weeye khawaarijta inay timaha dhan wada xiiraan astaan ay lahaayeen bay ahayd laakiin kama laasimayso inayna bannaanayn xiidriddu nebigu carruurtii waa u xiray xadiiskii horena waa ka ku sheegay marka waa arrin iska bannaan waay xajka iyo cumradana dee cibaadayba noqotaaba soo ma xiirashadu cibaado weyn bay noqotaa oo ajir laga helaya macna taasi marka waa ragga waa ragga amaa dumarka asalku waa inaysan timahooda xiidhin waay li'anna waxa weeye xataa xajka iyo cumrada markii la tago nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ka yidhi laysa cala annisaa'i alxalqu inamaa calayhim aw calayhinna aw cala annisaa altaqsiir oo kamaa qaala salawatu rabbi waslamu calayh dumarka korkooda xiirid ma ahaani timaha inay xiiraan ee waxaa korkooda oo ku laasimaya inay gaabiyaan haddii nusugii oo xajkiiyo cumra'daba inay gaabiyaan mooye xiiridda loo diiday markay caadi yihiinna waa ka sixag jirtaa macnaha leanna timahoodu maqsuud ayaa loogu talagalay timaha ragga aan ku jirin maqsuud weyn baa ku jira ayib marka allahuma inay u baahato marka xaaja timaada mooye saas daraaddeed baa culimmada jumhuurtooda xanafiyada shaaficiyada iyo xanaabilada waxay karaahaysanayaan jumhuurtoodu waxay leeyihiin inay iska xiirto bilaa xaaja sabab la'aan inay timaha xiirto waa makruuh bay leeyihiin ayib haddii xaaja timaado maalan ay xanuunsato dhakhaatiirtu ku taliso way xiri kartaa markaas karaahadaasi mar bay taxriim gaadhi kartaa xiridda ay xirayso hadday sababta keentay ay tahay gaalo ku dayo xaaraan bay gaadhi ama ay ku dayanayso maalan ragga ku dayo oo tashabuh birijaal markaasi waa mutarajila waa haweenay nin iska yeelyeel awa ah, lacnad baa ku timi marka sababta keenaysay ku xidhanta haddii sabab xaaja ay keenayso laa ba'as sabab la'aan inay iska xiirto waa laga fiican yahay in ay asbaab shareecadu diiday ay ku bixisana xaaraan bay markaa gaadhi macnaha baabuliktixaali indhakuulashadii bay baab u tahay waliddihaani iyo subkashadii yacni waxa weeyaan waatatayubi iyo dhiib isticmaalkii cadarka iyo waxyaalaha udgoonoo la isticmaalo iktixaalku waxa waa indhaha oo la kuusho indhakuu la marsado rag iyo dumarkaba waa u bannaan tahay raggu inay indhaha kuushaanna waa bannaan tahay dumarkana waa u bannaan tahay nebiguna waa indhakuulan jiray saan arki doono insha allahu tacala bikhilaaf sida hadda yacni macruufkee la yaqaano dumarka unbaa indhakuusha lagu yaqaanaa innaga curfigeenna soo ma ayb iddihaankuna waa in la sukado oo jidhka iyo timaha iyo la mariyo saliid iyo subag la mariyo tadayubkuna waa in la is-udgiyo waxyaabaha ududgoon la isticmaalo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu uhi man iktaxala ruuxii indhakuusha oo indhakuul marsanayahay falyuutir tiro isdheer ha ka dhigo saddex mari shan mari toddoba mari tiro isdheer ka dhig man facala ruuxii sameeya oo tiro isdheer indhakuusha faqad axsana waa wanaag sameeyey waman la ruuxaan sidaas samayninoo tiro isdheer aan ka dhiginna falaa xaraja wax cidhiidhi iyo dembi ah korkiisa ma ahanin falaa xaraja wax dembi ah korkiisa ma ahanin oo dembi muusan gelin macnaha shay fiicanubuu ka tegey rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda wabnu maajah xadiidkan waan soo marnayo qayb qayb buu imaamku u kala googooyey qaybo ka midaynu soo marnay waana xadiid daciifa wa nin la yidhahdo xusayn alximyari oo majhuula ku jira suxbada abi saciidin oo abu hureyre ka warinayana waa la isku khilaafsan yahay jahaaladiisana waa mukhtalaf saas daraaddeed waxaa daciifiya saan horayba usoo sheegnay alimaam albayhaqi ibnu xajar sheekh albani iyo hayrkoodba ma sugna xadiidkani marka wacan ibni cabbaasin ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam kaanat waxaa ahayd lahu nebiga waxaa u ahayd mukxala ama mukxula weel indhakuushu ugu jirto mukxulada waxaa la yidhaahdaa waa dhalada ama caagga yarka ah ee indhakuushu ku dhex jirto ayaga wagaasi yani ma aqaano qori iyo waxbay weel qori ka samaysan oo geedaha laga qodiyo waxbay laga qoro ayay macnaha ku shuban jireen marka taasaa la yidhahdaa kaanad waxaa ahayd lahu nebiga mukxulatun ama mukxala weel indhakuushu ugu jirto oo yaktaxilu uu ka indhakuusho minhaa xaggeeda kulla leylatin habeen kasta alaaatan buu indhakuulan jiray saddex mar fii haadihi ishan midigta wa alaaatan saddexna waa uu indhakuuli jiray fii haadihi middan bidixda isha bidixna saddex buu marin jiray midda midigtaana saddex rawa waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey watirmidiy wa axmed waa daciif daciif waaye balculamada qaarkood daciif jiddan bay leeyihin waxaa ku jira sanadkiisa la yihahda cabaad ibnu mansuur oo dacfi ku jiro waxaa kaloo ku jira wuu tadliisiyeyoo wuxuu ka tadliisiyey oo sanadka ka riday ama ka saaray nin la yidhahdo ibraahim ibn abi yaxya oo matruuk ah kaan xalay soo sheegnaya sidoo kaleeto daawuud ibnu xusayn nin la yidhahdo cikrimo ka warinaya waa daciifun fii cikrima markuu cikrimo wax ka warinaya waa daciif intaasoo ciladood baa ku jirta saas daraaddeed xadiidkani waa daciifun jiddan saas way macnaha ma ma kabmayo wa lafduhu lafdigiisu wuxuu ahaa wa axmedu baa wariyey axmed wa lafduhu lafdigiisu waxa weeye waa axmed lafdigiisa waay wa lafduhu lafdu axmed garo oo lafdigaa hadda hore ee yaalla ibnu maajah iyo tirmidi baa iska leh wa lafduhu axmed lafdiga uu xadiidka ku wariyey waxa weeye kaana wuxuu ahaa nebigu sal lla lay waslam yaktaxilu mid indhakuusha bilimidi imidka ayuu ku indhakuulan jiray imidku waa dhagax dhagaxan e, madow waa dhagax la jajabiyey oo la jajabiyo indhakuusha laga sameeyo waa waa nooc indhakuusha ka mida asalkeeduna waa dhagax dhagax la burburiyo waa kaana wuxuu ahaa yaktaxilu mid indhakuusha bilimidi imidkaasi ama maadada imidka la yidhahdo ayuu ku indhakuulan jiray kulla leylatin habeen kasta qabla an yanaama intuusan seexan wa kaana wuxuun ahaa yaktaxilu mid indhakuusha fii kulli caynin il kasta alaaata amyaalin saddex qori ah, ah, amyaalku waa jamcu miil miilkana waxaa la yidhaahdaa waa qoriga indhakuusha la dhex geliyo ee la mariyo isha la mariyo ah. saas macnaha mugxaladuna waa waa weelkii ay indhakuushu ku jirtay miilka amyaal lagu jamciyana waa qorigii la isticmaalayo waay marka saddex qori buu marin jiray way macnaha ayib wa kaana yaktaxilu fii kulli caynin alaaata amyaalin lafdigaasi ha noqdo ama lafdiga hore ha noqdee xadiidku waa ta aan soo sheegna waa daciif jiddan tabar ma wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waxaa deliishaday xadiidkaas hore culimmada qaarkoodoo oo qaba ismidka bahalka la yidhaahdo oo maadadaasi dhagaxa laga sameeyaa in ay muxuu ahaayey ka fiican tahay noocyada kale lagu indhakuusho maxaa yeele nebigaa isticmaali jira bay dheheen inay ka fiican tahay noocyada kale lagu indhakuusho xadiid baa ku soo arooray sugan oo nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam khayru alakxaal alithmid xadiis saasaa yimid waxyaalaha lagu indhakuusho waxaa ugu khayr badan oo ugu fiican ihmidka wuxuu kalou sheegay annahu yajlu lbasar wa yumbitu shacar buu nebi sal lla slam ishana waa nadiifiyaa tintana waa soo saaraa tinta macnaa isha isha timaheedana wuu soo saaraa wuu dhaliyaa ishana wuu nadiifiyaa oo qashinkii waxaasuu ka saaraa xadiidkaasi marka macnaha tilmaamaya oo imidka inuu khaasiye leeyahay sheegaya waa sugan yahay min xadiidi ibni cabbaas abu daawuud iyo hayrkii baa soo saaray habeen kasta in la indhakuusho inay sunno tahay bay u deliishadeen oo culimmada iyaguna deliishaday laakiin waa daciif intaan la seexanin waa daciif il walba in saddex la mariyo waa daciif laakiin imidka in la isticmaalo lagu indhakuushaayo isaga xadiikiisu waa sugany wa can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalih wasalam rasuulku qaala wuxuu yidhi xubbiba waxaa la jeclaysiiyey ilaya aniga xaggayga min addunyaa adduunyada xaggeeda waxaa layga jeclaysiiyey annisaa'u dumarka iyo watiibu iyo diibka waxyaabaha udgoon iyo dumarka ayaa adduunyada layga jeclaysiiyey adduunyada xaggeeda wajucilat waa la yeelay quratu caynii ishayda qabowsigeedana waxaa la yeelay fi salaati salaada dhexdeeda isha qabowsigeedu waxa weeyaan waa meeshay ku xasisho oo ku degto oo ku raxaysato manaa waxaa laga wadaa qalbiga ayib waxay leeyihiin jacaylka dumarku shahaame iyo ragnimay ku tusi saas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala ee ambiyada sunnadooda ka dhigay guurka iyo inay dumarka jeclaadaan sunnatulambiyaa wa tiibkuna waxyaalaha udgoono haddee yacni waxa weeyaan malaa'igta alle iyo ambiyada iyo saalixiinta iyo iyo alla tabaaraka wa tacaala ma jecla urka iyo wixii uraya ma jecla udgoonka jecliya saas calaa hada la saas buu nebigu sal lla lay slam waxyaalaha udgoon jeclaan jiray iyo udayga macnaha ayib wacan naaficin qaala wuxuu idhi kaana wuxuu ahaa ibnu cumara halkaa marka xadiidku wuxuu faa'iidaynayaa in tiibka la isticmaalo lays-udgiyo khaasatan ruuxu markuu dadka la mucaamaloonayo ama majaamicda iyo meelaha laysugu yimaado imaanayo jamaacaadka iyo jumaca iyo jumcooyinka iyo meelaha dadku imaanayaan inaan la dhibsanin qabayska jumcadaba sababtii loo farina saasahaydba in lasoo qsqbayso lasoo udgiyo maxaa yeele saxaabadu xoola dhaqatay ahaayeenoo intay subixii xoolaha raacaan bay barqinkii masaajidka imaan jireen ayagoo xoogaa intay dhidideen shiiraya markaasaa nebigu sal lay slm amray in lasoo qabaysto saas marka yani waxa weeyaan waxaa la diidan yahay dadka muslimiinta inaad dhibto oo ay ku dhibsadaan macnaha wacan naaficin radi allahu canhu qaala wuxu uhi kaana bnu cumar cabdullahi bnu cumar wuxuu ahaa yastajmiru mid mid uunsada ayuu ahaa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa yastajmiru mid uunsada biluluwati uunsiga ayuu ku uunsan jiray hayra mutaraatin xaalay tahay uluwadaasi mid aan dhiib kale lagu dhex darin mid aan lagu qasin wax kale wa bikaafuurin ayuu nebigu ayuu ibnu cumar ku uunsan jiray kaafuurkaasoo yatraxuhu uu ku dhex tuurayo maca aluluwati uunsiga dhexdiisa wa yaquulu wuxuuna dhihi jiray haakadaa sidaasuu kaana ahaa yastajmiru mid uu u unsado rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam sidaasuu rasuulku u unsan jiray buui rawa waxaa wariya annasaa'iyu wa muslim wuxuu sheekhu yidhi aluluwatu alcuudu waa qoriga alladii kaasoo yutabakharu lagu uunsado bihi isaga macnaheed waxa weeye cabdullaahi bnu cumar wuu uunsan jiray istijmaarku waa unsiga markaad unsiga isticmaasha ayaa istijmaar la yidhahda kaana yastajmir uluwadana waa kaa inoo sheegayo waa qoriga dabka la saari jirayo cuudka ahaa oo udayga bixin jiray waay meesha hadda unsiga ka isticmaalla macnaha hayra mutaraatin waxaa laga wadaa unsigu marna waa keligiioo waa saafi oo wax dhiib oo kale laguma darin waa midda hore hayra mutaraatin hayra makhluuطatin bihayriha min aiib waay wax dhiiboo kaleeto isagoon lagu dhex tirin oon lagu qasin yuu isticmaali jiray marna wuxuu isticmaali jiray kaafuurka waa nooc diibka ka mid a oo bukhuurka la dhex geliyey unsiga lagu dhex qasay ayuu marna isticmaali jiray wuxuu yidhi labadaaba nabigaasaa uu isticmaali jiray buui salawatu rabbi waslamu caleyh wuxuu kutusay xadiidku yacni bukhuurku wuxuu ka mid yahay nooc diibka ka mida unsiga ama guryaha lagu uumiyo ama dharka ama jidhka yacni waxa weye waa nooc diibka ka mid a nooc diibka ka mida marka in la isticmaalo mashruuciyadiisu kutusaya annaga sida qaalibka hadda unsiga guri iyo dumar unbaa isticmaala aday nin is-uuminahaya miyaynu naqaano nin uunsanahaya ma naqaano laakiin unsiga dumarka keliya ma leh ragguna waa isticmaalaan waana isticmaali jireen caalamulcarabi markaad tagto hore masaajidda waxaa la keenayaa muxuu ahaay baalkii muxuu ahaa unsiga oo yacni inta baalkii lagu dhex riday qiiqu ka kacayo safafkaa lala dhex maraya markaasuu nin walba intuu umaamadiisa qaato isku yar dadhay waxoogaa ah. ah. qaybtiisuu ka qaadanaya kadibna waa dhaafinaya marka uunsiga nebigu waa uunsan jiray saxaabaduna waa uunsan jireen waa nooc diibka ka midoo dumarka khaaskuma aha dumarka khaas kuma aha wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku qaala wuxuu yidhi man curida ruuxii la bandhigo calayhi korkiisa loo soo bandhigo tiibun wax udgoon falaa yaruddahu yuusan celinin yuusan diidin maxaa yeele fa innahu isagu khafiifu lmaxmal xambaaristiisu miday fududdahay waa ayibu raa'ixati urkiisuna uu udgoon yahay raa waxaa wariyay axmedu axmed wa muslim waanasaa'iy wa abu daawuud lafdiga muslim waxa weeye man curida calayhi rayxaanun falaa yaruddahu ruuxii wax udgaya la siiyo loo soo bandhigo yuusan celininoo diidin saas way macnaha tirmidina wuxuu nebiga ka warinaya sal lay slam inuu yidhi nebigu sal lay slam kaana laa yaruddu tiib waxyaabaha udgoon ma diidi jirin mana celin jirina waa aqbali jira saddex arrimood oo alaaun laa turaddu nebigu yuri sal lay slam bay ka mid tahayo waxyaalaha tiibkaa lama diido maxaa yeelay culays iyo dhibna kuguma hayso waana dheef khaalisa soo ma waa udgoonoo waa dheef inaad qaadato oo ama jeebka gashato ama gacanta ku qaadatana culays kuguma hayso oo xambaaristiisu waa fududdahay saas way macnaha ayb wuxuu ku tusayaa xadiidku marka in nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi tiibka uu jeclaa ummaddiisana la jeclaa uuna ummadda ku boorriyey isticmaalkiisa iyo qaadashadiisa iyo aqbalidiisa macnaha wa can abi saciidin ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam qaal haddii markaas dee dhiibku uu ku dhibayo waad diidi kartaa taasi waxa weeyaan eh, eh, maanic baa markaa yaala oo maalan marar badan waxaa dhacaysa masaajidoo kale <clears throat> dhiib baa laysu marmariyaa cadar baa laysu marmariyaa ama barfuunoo kale waa nooc dhiib ka mida laftiisa marka haddaad xasaasiyad qabtoo kale waa dhibsanaysoo kale oo diido taasi waxa weeyaan macnaha xadiiska ma soo gelayso ha diidin bimacnaa biduuni sabab waay laakiin sabab aad ku diiddo hadday jirtaay taasi waxa weeye kuma jirto oo nahyiga xadiiska waa ka baxaysa iyo diiddada macnaha wacan abi saciidin ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala wuxuu yidhi fi lmiski miskiga dhexdiisa nebigu wuxuu yidhi huwa miskigu atyabu tiibi dhiibka midka ugu udgoon ee ugu fiican waa rawa waxaa wariyey aljamaacatu ila albukhaariya wabna maajah mooye yacnii xadiiskaasi wuxuu faa'iidaynayaa dhiib markii laysku ururiyo ibni aadamku wuxuu isticmaalee udgoon waxaa ugu fiican oo ugu udeyg badan miskiga sidaasuu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu calayh wacan muxamed ibni caliyin qaala wuxuu idhi sa'altu waxaan weydiiyey caaishata caaisha waxaan weydiiyey radi allahu canha akaana ma aha rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku ma ahaan jira yatatayabu mid is-udgiya oo tiibka isticmaala ma ahaan jira qaalad waxay tidhi nacamha bidikaarati iib wuxuu isticmaali jiray bidikaarati iib buu isku udgin jiray yacni dhiibka ragga ku habboon ama cadarka raggu ay leeyihiin min dakar baa laga keenay min dakar baa laga keeno dikaarati tiib waa cadarka ama tiibka ragga ku khaaska ah ee iyaga uun ku habboon waxaa u tegi doonaa in ay muxuu ahay cadarku ama diibku laba u kala baxo qaar dumarku leeyihiinoo khaas ku ah iyo qaar raggu leeyihiinoo khaas ku ah marka midkuu nebigu isticmaali jiray midka ragga saalixa u ahe ragga khaaska ku abu ah saasay le macnaha nacan bay tidhi ha nabigu dhiib waa isticmaali jiray bidikaarati iib buu isticmaali jiray yacni dhiibka ragga dhiibka ragga ayuu isticmaali jiray oo muxuu yahay almiski buu isticmaali jiray walcambari iyo cambarka haddaad bidikaaratida ka badasho ama almisku weeye dikaaratu iibku almisku waa miskiga walcambaru iyo cambarka waay oo markaa aad mubtada u qadarto ayib cambarki miskigiiyo waa la yaqaana waa noocyo ka mid a ah cadarka ka mida waxaa wariyey annasaa'iyu nasaai baa wariyey walbukhaariyu bukhaari fii taariikhihi buu ku wariyey xadiidkaasi waa xadiid daciif lanna sanadkiisa waxaa ku jira nin dacfi uu ku jiro marka ma sugna aarkaasi ama xadiiskaasi xadiis sugan maaha wacan abi hurayrata radi allahu an can nebi sal lay slam laakiin eh, in nebigu sal lay slam uu ragga dhiibkiisa isticmaali jiray axaadiistan kan soo socdaya xoojinaya oo muxuu ahay dhiibku kala duwanaa ka raggana nabigu isticmaali jiray sal lay slm wa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi waaalih wasalam nabigu wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi inna tiiba arijaali ragga diibkoodu maa dahara waa wuxuu muuqdo riixuhu urkiisu uu muuqdo waa ruuxa urkiisu uu bannaanka laga dareemayo markuu socdo ama joogo ama fadhiyo yani eh, urka kasoo soo maxaan u jeeda udgoonka ka soo baxaya dadka ka agdhow buu soo gaadhaya macnaha maa dahara wuxuu muuqdo way riixuhu urkiisu uu muuqdo iyo udgoonkiisu oo wakhafiya uu qarsoonaaday lownuhu midabkiisuna uu qarsoonaaday ragga diibkiisu midabkana lama arko oo jidhka kama muuqdo udgoonkiisana waa muuqdaayo waa la dareemaya wa tiiba annisaa'i wa anna tiiba annisaa'i dumarka dhiibkooduna maa dahara waa wixii uu muuqdo lownuhu midabkiisu oo wakhafiya uu qarsoonaaday riixuhu udgoonkiis iyo urkiisuna qarsoon yahay oo cagsi bay isu yihin macana yaani dumarka koodu waa ka muuqdaa laakiin udgoonkiisa cid aan iyaga ka baxsani ma dareemayso jidka markay marayaan ma dareemayaan lama dareemayo raggana udgoonku waa gudbayaa dhanka kaley ku kala duwan yihiin ragga koodu midabkiisu waa qarsoon yahay dumarka midab kooda midabkiisuna waa waa muuqdaa sidaasay ku kala duwan nebigu sal lla alay slam rawa waxaa wariyey annasaa'iyu nasaai baa wariyey watirmidiyu wa qaala wuxuuna yidhi tirmidi xadiidun way xasanun oo xasan ah muxuu ahaayey xadiidka waxaa kaloo soo saaray abu daawuud isagoo xadiid dheer ku dhex jira sanadkiisana dacfi baa ku jira leanna nin shaykh min dufaawa qabiilka dufaawa la yidhahdo nin ka dhasho sheekh ay ka cabireen oo mubham ah baa sanadka ku jira oo abu hurayre xadiidka ka warinaya marka sanadkiisu waa daciif laakiin shaahid buu leeyahay min xadiidi cimraan cinda axmed abi daa'uud shaahid kaleeto anas uu wariyey cinda albazaar biisnaadin qawiyin ayuu leeyahay marka xadiidku bishawaahidihi buu saxiix ku yahay lishawaahidihi sanadkiisa dacfi baa ku jire laakiin shawaahidiisu saxiix ku yahay saasuuna shekh albani caleyh raxmatullah uu ku saxiixiyey meesha xadiidku wuxuu muujinayaa in cadarka la kala leeyahay oo tiibka rag iyo dumarku kala duwan yahay waagaana uu sidaa ahaan jiray macnaha la tilmaamayana waxa weeye dhiib udaygiisa haweentu markay guriga ka baxdoo bannaanka ay marayso la dareemayo dumarka looma ogola macnuhu waa sidaa waana xadiiskii nebigay ku fadhidaa sal lla alay slam uu dhihi jiray haweenaydii intay is-udgisa baxdaay waa zaaniyad maxaa yeelay liannaha daaciyatun ila zina wa xumaan bay u yeedhaysaa macnaha waa nooc fitno iyo dhib baa ka dhalanaya marka yani wax weeyaan sidaasuu kale ahaan jiray koodu iyaguu ku ekaan jiray ka raggana bannaankaa laga dareemi jiray ilaa hadda waa kala jiraan walow sifaatkaasi oo inuu kana qarsoon yahay kana muuqdo sifaadkaasi haba baabi'een laakiin ilaa hadda waa kala jiraa cadarka ragga ama diibka raggiiyo midka dumarku waa kale yahay laakiin sifaadkaasi xadiisku tilmaamay baa isbedelay waxaana macnuhu a yahay in ragguna ay isticmaalaan wixii iyaga dhiibee khaas ku ah dumarkuna ay isticmaalaan wixii dhiibahee iyaga khaas ku ah oo aan laysku khaldamin leanna waxaa la kala ilaalinayaa labada jinsi sidoodaba fawaariqda u dhaxaysee alla sameeyey ama fawaariqda jirtaay inay sidaa ku jirtaa la doonaya jinsi inuu ka kale u gudbo isku shabaho lama ogola lacnad baa ku timi lacna allaahu almutashabbihiina min alrijaali biاnnisaa wاlmutashabbihaati min annisaa'i biاrijaal ayaa xadiiska ku yimid marka taas wey laakiin waa ka xadiiska nebiga ku yimid sal ly slam xadiidkii ka hadlay jumcada in laysu soo udgiyo waxaa ku yimid ninku dhiib ha isticmaalo ruuxu markuu jumcada imaanayo hadduusan kiisa helin kaxaaskiisa iyo reerkiisa ha soo isticmaalo maxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa markaad dhiib u baahato mid kaa oho ragga khaas ku ana aad weydo aadna u baahan tahay ka dumarka iyo reerkaaga markaa waad soo isticmaali kartaa macnahaas waxaa faa'iidaya xadiiska aanu tilmaamayno ee jumcada iyo qabayskeeda iyo diibkeeda ka hadlay baabulilaa'i isku dharoobiddii buu baabu yahay iyo ismarintii binnuurati nuura laysku dharoobo nuurad nuuradda in laysku dharoobo laysmariyo oo jidhka la mariyo timaha la mariyo taasaa la yidhahdaa nuuradda yani waa nuuradda naqaano way ku dhegaysaa macnaha jidhkaa lagu dhajin oo lagu dharoobi timaha lagu dharoobi maqsuudku muxuu yahay laba ujeeddo waa laga leeyahay wasakhda way tegsiin oo way nadiifin jidhka midda labaadna timahana way goyn oo waa lagu xihaa soo maynaan soo marrin markaan ka hadlaynay muxuu ahaay e, timaha muxuu ahaayey eh, hoose goyntooda iyo markaan ka hadlayno somaylaan soo mar nuuradda isticmaalkeeda iyo marka timahana way ku jari jireen jidhkana way ku nadiifin jireen taas daraaddeed ba macnaha baabulilaa'i dharoobidii buu baab u yahay jidhka lagu dharoobo binuurati nuurad lagu dharoobo can ummi salamata ana anabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa goortii italaa uu isku dharoobo uh, a wuu bilaabi jiray markuu isku dharoobayo ismarinayo bada wuu bilaabi jiray bicawratihi cawradiisuu ku bilaabi jiray cawrada yani xubnaha oo cawrada meeshay ku taalla ayuu marka hore marin jiray fa talaahaa markaasuu ku dharoobi jiray binnuurati nuuradda ayuu ku dharoobi oo marin jiray wa saa'ira jasadihi jirkiisa intiisa kalena waxaa u marin jirtay ahluhu reerkiisaa u marin jiray bimacnaa asagoo yani cawrada ayuu marmarin jiray jirka intiisa kalena xaaskiisaa u marin jirtay saasuu leeyay rawa waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey xadiidku ma sugna waa daciif ayib sida uu leeyahay alimaam albuusiiri fii misbaaxi الzajaaja sanadkiisu waa daciifo inqiطaac baa ku jira ninka la yidhahda xabiib ibn abi haabit oo umu salama xadiidka ka warinaya waxba muusan ka maqlin sida ay a'immadu caddaynayaan yani waxa weeyaan ibnu xajar iyo kayrkiiba wax alla wuxuu ka maqlay ma jiro waxaana uga horreeyey alimaam abu zurcat alraazi ayaa uga horreeyey oo wuxuu leeyahay waxba kamuusan maqlin xabiib bn abi haabit umusalaama waxba kamuusan maqlin inqiaacaasa marka sanadka ku jira waana daciif sidaas daraaddeed buu waxaa daciifiyey ibnu xajar iyo sheekh albani iyo heyrkood way daciifinayaan fi silsila daciifa ayuu kaga hadlaya axaadiiskuta ku soo aroortay nuuradda ismarinteeda wax xadiioo asaxay oo sugan ma arkin taas maana marka intaasaa lagaga kaaftoomaya oo lagu dhaafaya maadaama uusan sugnayn wax xuguma laga faa'idaysan maayo laakiin asal ahaan maqsuudka isnadiifinta ah iyo timaha intii loogu talagalay in la jaro in lagu gooyo shaygii goyn karaa taasi iyada asal ahaan dhib ma leh oo maqsuudka loola jeeday nuuradda a ah, macnaha ama xadiis ahaan uma sugna abwaabu sifati alwuduu'i farduhu wa sunanuhu waysada sifadeedii ayuu baab u yahay midka faradka ahee laga maarmaanka ah iyo wixii sunno ah ee aan laasim ahayn baabu daliili wuxuu baab u yahay addaliil calaa wujuubi nniya niyadu inay waajib tahay daliilkeedii lahu lilwuduu oo lahu lilwuduu'i u sugnaaday niyada in waysada loo niyeysta inay waajib tahay taas ayuu baab u yahay ayb can ibni cumara radi allahu canhuma can cumar ibni khaaabin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam yaquulu leh inama alacmaalu camalyaalkii binniyati niyada unbay ku xidhan yihin yacni niyada unbay la saaxiibaan ama niyada unbay ku xugum yihiinoy raacayaan binniyatina waa jirtaa binniyatina way jirtaa wa innamaa likulli imri'in ruux kastana waxa uun u sugnaaday maa nawaa wuxuu niyaysto faman kaanat ruuxii ay ahaatay hijratuhu hijradiisu ilallaahi alla xaggii wa ilaa rasuulihi iyo rasuulkiisa xaggiisa allah iyo rasuulkiisa dartii ruuxii u hijrooday fa hijratuhu fa hawaabu hijratihi hijradiisa abaalkeedu ilallaahi bay ahaatay wa ilaa rasuulihi waman kaanat ruuxay ahaatay hijratuhu hijradiisu ilaa dunyaa addunyo xaggeed ama darteed adduunyadaasoo yusiibuha uu helayo asiibayo aw imra'atin ama haweenay darteed oo yatasawajuha uu guursanayo arrimahaa dartood ruuxii ay hijradiisu tahayna fa hijratuhu hijradiisu fa hawaabu hijrati way abaalka hijradiisu ilaa maa haajara ilayhi wuxuu u hijrooday bay ahaatay ama ha hel ama ha waayo abaalgud aan ka ahayn wuxuu u hijrooday ma leh rawa waxaa wariyey aljamaacatu jamaacadii baa wariyey xadiidkan waa xadiidka jaliilka xadiidka la yidhaahdo xadiid asalka u ah niyada waa waana xadiiska ay culimmada qaarkood ku tilmaamaan waa cilmiga niski leanno cilmigu qaarna waa mid qarsoon oo qalbiga iyo wixii la xidhiidha ah midna waa xubnaha oo waa muuqdaa wixii qarsoonoo dhan marka xadiidkanaa tawaliyey marka waa xadiis jaliil ah waay a'immaduna ay kutubtooda inta badanba ku bilaabaan xadiidku wuxuu faa'iidaynayaa camal kastoo la samaynayo niyaduu ku xidhan yahay kolba niyadiisu siday tahay ayuu camalkuna noqonayaa haddii ay niyadu xun tahay oo ilaahay cid aan ahayn loola qasto oo istustus iyo ismaqashiin loola qasto camalku niyadaa xun buu raacayaayo waa burayaa ilahay waxba ku fali maayo maxaa yaele niyadii baa fasaadsan soo ma niyadu hadday fasaado camalkuna waa raacaya waa la fasaadaya hadday niyadu wanaagsantaho saalixataho ilaahay dartii iyo ujeeddo ilaahay raali raaligeli ay tahayna camalkuna waa raacaya waa asaxayaa macnahaasaa laga wadaa inama alacmaalu binniyaat acmaashu niyada unbay raacsanta maxaad ula jeeddaa camalka saas daraaddeed ayaa hal camal ayaa dadka qaarna ay naarta ku gelayaan qaarna jannada ku gelayaan hal camal nin dagaalamay baa dagaalka naar ku geli nin dagaalamayna jannuu ku geli nin caalimoo aqoon leh oo dadka wax barayo cilmigiisa baraya baa naar ku geli midna isla camalkaa laftiisu janno ku geli mid wax baxsanaya oo wax sadaqaysanaya ayaa naar ku geli mid isla camalkaa sameeyeyna jannuu ku geli maxaa kala duwaya yaa niyadaa kala duwaysa soo ma camal kasta marka niyaduu raacsan yahay dhankaasi waa dhinac oo culimmada qaarkood ay ka fiiriyaan masale dhanka kale waxa waaye oo iyadana laga fiiriyo camalku inuu cibaado yahay iyo inuu caado yahay waxaa kala saaraysa niyada waad qabaysanaysaa jidhkaagaad dhaqaysaa inaad isnadiifinayso iyo inaad qabays waajiba qabaysanayso maxaa kala saaraya yaa niyadaa kala saaraysa saas macnaha marka niyadu waxay kala farqisaa bayna alcaadaat waalcibaadaat waxaa kalay kala saartaa cibaadaadka laftooda maxaa ansaxayoo ilaahay loola jeedaa iyo maxaan sax ahaynoo ilaahay aan loola jeedin ayadana way kala farqisaa saas daraaddeed baa camal oo dhan madaarka uu ku soo laabanayo waa niyada macnahaasuu xadiidku faa'idaynaya innama alacmaalu biاnniyaat jumlada dambe ee wainamaa likulli imri'in maa nawaa culimmada qaarkood waxay yidhahdeen jumladaasi tii hore unbay sii xoojinaysaa waa jumla mu'akida wainamaa likulli imri'in ruux kastana wuxuu uun leeyahay maa nawaa wuxuu niyeystay laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo jumladu mu'akida ma ahee waa mu'asisa oo macno tii hore ayna faa'iidaynin bay faa'iidaynaysaa saasaana hadalka asal u ah macnahay faa'iidaynaysa waxa weeyaan way ka guda weynta oo waxay ku tusaysaa niyada ama camal ha la socdo ama yuusan la soconine niyada laf ahaanteeda in ajir laga helayo wa wainamaa likulli mri'in likulli mriin maa nawaa waxaad niyaysataad leedahay niyada oon camal la soconin ajir waa laga heli marka jumladan dambaa faa'idaysa haddii camal la socdana ayadana ajir waa laga heli saas maanaa oo in badan oo eh, yani eh, niyada ka mida niyada saalixa iyo qasadka saalixa ajir baa laga helaya manaa markaasaa nebigu sal alay waslam miiaal ka bixiyey tusaaleacmaashii mid ka mida ah lagu miaaliyo tusaale ahaan waay faman kaanat hijratuhu ila allahi warasuli xadiidka intiisa dambe qaacidadii markii la dhigay baa tusaale la bixinaya marka leanna waxa weye qawaacidda waxaa lagu fahmaa amilada soo ma qaacidadii markii la bixiyey tusaalihii ho marka miaal waxaa loo soo qaatay hijrada ruuxii markuu hijroonayo ilaahay dartii u hijrooda oo dhulkiisii uga taga dhulkaa qurbaha u socdana ilaahay dartii u aada rasuul alle garab istaag iyo diin ilaahay garab istaag ay ka tahay dan kalena aan wadanino adduunyo kaasi hijradiisaasi niyad wanaagsan iyo qasad wanaagsan bay ku dhacday abaalkeedana ilahay buu ku leeyahy ruuxii markuu hijroonayoo tegayay u hijrooday adduunyo raadso xoogaa meeshaa kale uu aadahayo baa waxoogaa ganacsiyaa ka jira ama waxoogaa jagaa buu ka helayaa ama waxoogaa adduunyoo kaleu ka helayaa ama haweenay baa meeshaa ka aadayoo miduu jeclaabaa meesha ka aaday oo ka daba tegey nagraadis waay intaasi waa ujeedooyin adduunye maqsadkiisu hadduu adduunye yahayna hijradiisii iyo qurbadii iyo dhibkuu galay iyo waddankuu ka tegey wuxuu u hijrooday inbuu leeyahay hadduu helana hel hadduu waayeyna waa wax intaa ka badanoo ilahay agtiisa u kuleeya ma jirto miaal wey marka qaacidada ayaa tusaale la siinaya marka tusaaluhu tusaale ahaan baa loo saaraya macnaha hijradaa lagu miaaliyey laakiin camal kastaa miaal u noqon kara salaadii baa noqon karta weysadii baa noqon karta muxuu ahaayey soonkii baa noqon kara jihaadkii baa noqon kara acmaashao dhan bay soo gelaysa laakiin tusaale way xadiidka qaybtiisana maana ayib xadiidkan maxaa meesha loo keenay intaynaan muxuu ahaayey yani macnaha hadda meeshan loo keenay ilan weysadii buu gudagalay iyo weysaysiga wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo waysada waxaa ugu horreeya faraa'iddeeda iyo arkaanteeda iyo waajibaadkeeda waxaa ugu horreeya inaad niyaysato oo aad niyo la timaado ayib xadiidka cumuumkiisaa laga faa'iidaysan maxaa yeele wayse qaadadku soo camal maaha camal oo dhanna maxaa la yidhi niyaduu ku xidhan yahay soo maa marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa cumuumkiisu inay waysada loo niyaysto ayb jamaahiiru ahlilcilmi baana qaba culimmada yani waxa weeye badankood ama dhammaantoodba waxay qabaan eh, cibaadaadka waysada iyo wixii la mida ah haddii aan niyo ruuxu uusan kula imaanin inaysan jirin xadiidkanaana loo deliishanayaa oo asal u ah masalada iyada mana xadiis kaloo badanoo macnaha ku timidna way jiraan niyo maxaa la yidhahdaa marka niye maxaa la yidhahdaa weysadii baa la niyoonaya maxaa laga wadaa bimacnaa waxaa laga wadaa niyada waxaa la yidhaahdaa waa qasdulqalbi waaye waa doonidda qalbiga ama iraadatulqalbi baa la dhahaa ama waxaa la yidhahdaa imbicaaulqalbi baa la dhahaa qalbiga oo dirma oo shayguu rabay ku dirma isagoo doona isagoo u qasta taasaa la yidhahdaa culimmada niyada qeexayoo dhan markii kutubta luqadda iyo lugo loo laabto niyo waa camalulqalbi waay niyo waa shaqo ka dhacda qalbiga bimacnaa waxa weeye xubnaha ilaahay tabaaraka wa tacala ibni aadamka uu siiyey midba shaqay qabataa shaqaday qabatana magac bay leedahay carabku carabku shaquu qabtaa soo ma shaqaduu qabto maxaa la yidhahdaa kalaam baa la dhahaa soo ma kalaam hadal baa la dhahaa hadalka yaa qabta carabkaa qabta afkaa qabta ayib gacantuna shaqay qabataa shaqaday qabata maxaa la dhahaa batshi baa la dhahaa yaani wax weeyaan sheega inay qabato lugtana shaqay qabataa oo waxaa la yidhaahdaa mashi socod baa la dhahaa ishuna shaqay qabataa oo waxaa la yidhaahdaa nadar baa la yidhaahdaa qalbiguna shaqadiisa niyaa la dhahaa soo ma shaqada qalbigu qabto ayaa niyo la dhahaa camalkiisa la yidhaahdaa niyo la dhahaa sidaas daraaddeed niyadu waa camalulqalbi xubnaha kalena shaqo kuma leh sidaa daraaddeed ayaa in niyadii la yidhaahdo carabkiibaa niyoonaya ay khalad tahay luqatan wa sharcan niyadu kuma timaaddo kalaam iyo carab kama timaaddo luqad ahaanna camalka lisaanka ka mid maha sharci ahaanna ma hayno meel nebiga iyo saxaabadiisi iyo salafkii toona ay yidhaahdeen niyada carabka ha ah lagaga dhawaaqo ma la hayo nawaytu farad alwuduu sal looma hayo ah, qalbiga ha la geliyaa la yidhi laakiin wixii qalbigaaga ku jiray inaad carab kaga dhaqwaadoo tidhahdo waxaan niyaysnahay waysadu inay farad tahay ilaahay dartiina u samaynhayaa niyaysnahay oo yaad u sheegi yaad uga warramaysa masaladaasi marka ma leh daliil ma leh laa min alqur'aan walaa min alsunna walaa min camali salaf sal ma leh laakiin culimo dambe oo muta'ahiriin ah baa masalada ijtihaad ahaan u keenay kutubta muta'ahiriinta unbaad ka heliya kutubtii mutaqadimiinta ka heli maysa xataa saddexdii qarni iyo raggii ku dhawaa kutubtay alifeen ka heli maysa saas manaa lakiin muta'ahiriinta baa waxoogaha masalada meesha soo geliyay ayaguna waxay u cuskadeen markaad kutubta fiqiga fiiriso markay yidhaahdaan niyada in lagu hadlo wاtalafud biha sunna in carabka lagaga dhawaaqana waa sunno kutubta xawaashida markaad fiiriso muqrin muxtaajkao kale fiiri minhaajka sharxiisa wuxuu leeyahay meeshuu daliil keeni lahaa ama xadiis ama aayad keeni lahaa wuxuu leeyahay wاtalafudu biha sunna markuu dhaho yaa wuxuu leeyahay si qalbiga iyo carabku isu xoojiyaan bas daliilku waa intaa kuwa ka sii dheerdheer haddaad xashiyada ramli iyo tuxfaha muxuu ahaaye ibni xajar haytami iyo haddaad aaddo wax daliila heli maysa masaladu marka wadaad baa ku ijtihaaday nin culimaa ku ijtihaaday siday la noqotay waxoogaa carabkana ha lagaga dhawaaqo carabka iyo qalbigu say isu kaashadaan intaasay ka noqotay laakiin waa ijtihaad gafay waay leanna waxa weeyaan waa bidco bidco oo dhan nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu sheegay inay shar tahay soo ma hadduu khayr ku jiro nabigaa jidayn laha saxaabadiisaa la imaan laha a'immadii waaweynee saddexda qarni baa ku baraarugi laha intaasoo dhan waxay ku baraarugi waayeen qarni dambe wadaad yimid ku baraarugay khayr maaha sunnana maaha waa bidco weeye isagana ajir allah alla siiyo dadaalkiisa iyo ijtihaadkiisa innagana ku raaci mayno oo diini waa wixii nebiga aan ka soo gaarhnay salawatu rabbi waslamu caleyh marka niyada nawaytu farad alwuduu in la yidhaahdo waa bidco aan sal lahayn in carabka lagaga dhawaaqo laakiin qalbiga in la geliy waya sunnada nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh baabu tasmiyati magacaabistuu baabuu yahay lilwuduu'i weysada loo magacaabo baabu tasmiyati magacaabid oo lilwuduu'i weysada usugan weyse qaadadka u sugnaaday buu baabu yahay ayib macnaha waxa weeyaan marka la weyse qaadanayo waxaan soo sheegnay in la niyeysto oo niyada waatan soo qalbiga waxaad gelinaysaa inaad weyse qaadad yani aad weyse qaadanayso haddiiba aad soo tagtay ood weysadii soo shubatay ama frijkii biyuhu ka socdeen aad timi oo aad farxalanayso ood wejigii dhaqayso ood lugihii dhaqayso ood gacmihii tartiibinayso ma niyaysni macquul maaha inaad niyaysan tahay waxaa ku tusi qalbigaaguna joogo shaygana aada u qasaday waxaa ku tusaya samayntaada hadduu qalbigaagu maqan yahay iyo doonidaadu maqan tahay sidan maadan u samayseene ruuxa laahigee qalbigiisu iyo dareenkiisu maqan yahay ama majnuunka ah ama waalan sida wax uma sameeyo ama maskaxdiisuba iyo dareenkiisu maqan yahay laakiin marba haddaad sidan u samaynayso waad niyeysan tahay salaaddiiba haddaad isu soo taagtay ood safka timid oo aad muxuu ahay jamaacada timid ood soo weysaystay ood taagan tahay waad niyeysan tahay saas way manaa qalbigaaga waa ku jirtaa soo ma wailaa haddayna qalbigaaga ku jirin maba aadan samayseenba marka ficilkani wuxuu ka turjumayaa inuu qalbigii shayga u qastay isagoon qalbigu u qastinna ficilku ma sameeyeen allahuma inuu ruuxu laahi yahay mooye saas way macnaa magacaabistii lilwuduu'i weysada loo magacaabo bismillaahidii waay markaad weysaysanayso iyadana in bismillaahi la yidhaahdo xukumkeedu muxuu yahay garanay niyadii qalbiga in laga niyaysto weysada laakiin bismillaahidu iyadana xukumkeedu muxuu yahay can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam nebiga wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi laa salaata salaadii liman cid uma ahaanin ah, laa salaata salaadi ma jirto liman cid uma jirto laa wuduu'a weyso lahu isagaa ina u ahaanin ah, cidaan weyse lahayni salaad ma leh walaa wuduu'a weysana uma sugnaanin liman cid walaa wuduu'a weysa liman cid uma ahaanin lam yadkur aan xusin isma allaahi alla magaciisa tacaala korhaya calayhi weysada korkeeda ruuxaan weysada korkeeda ilaahay magiciisa ku xusinna asaguna weyse ma leh ruuxii weyse qabla'aan tukadana salaad ma leh rawa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuuda wabnu maajah kadalika daara qutni iyo xaakim iyo bayhaqi iyo kayrkood baa soo saaray sanadkiisa laba majhuul baa ku jira laba nin majhuula ah. laakiin xadiidku waa xasan liqayrihi shawaahida iyo axaadiis fara badanoo u markhaati kacaysu leh qaarna sheekhaaba sheegaya macnaha xadiidku waa xadiid xasan ah markuu ugu yaryahay markii laysu geeyo duruqdiisa dariiq fayow ma jiro dariiq kasta maqaal iyo dacfi waa laga helaya sida haalibka ah oo dariiq laysku waafaqsan yahay ma jiro laakiin duruuqdaa faraha badan markii laysu uruuriyo way isxoojinaysaa xadiidku xasan buu noqonaya lishawaahidi waxaa saxiixiyey xaakim waxaa xoojiyey xadiidka alxaafid almundiri iyo xaafid ibnu xajar alcasqalaani waxaa taxsiiniyey yani ibnu salaax iyo ciraaqi iyo ibnu kaiir sheekh albani iyo shawkani iyo kayrkoodba waxay leeyihiin xadiidku biuruqihi iyo shawaahidihi buu xasan ku noqonaya saas maana waana sidaas wey waliaxmed axmed waxaa u sugnaaday wabni maajah min xadiidi saciid ibni zaydin iyo wa abi saciidin milahu xadiidkaa mid la mida axmed ibni maaja waxay wariyeen oo saxaabiga la saciid ibnu zayd ka wariyeen abi saciidna ay ka wariyeen xadiidkaa abu hurayra mid la mid labadoodaba sanadkooda dacfi baa ku jira xadiidka saciid ibnu zayd sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo abu hifaal humaamat ibnu waa'il oo maqbuul ah iyo nin la yidhahdo rabaax ibnu cabdiraxmaan oo isagana maqbuul ah sanadka marka waa daciif xadiidkan abi saciidin alkhudrina sidoo kale sanadkiisa waxaa ku jira abu saciid in la yidhaahdo oo dacfi ku jiro saas macnaha laakiin xadiidka labadan iyo axaadiis kale iyo kaa abu hurayreiyo markii laysu ururiyo yay xoogaysanayaan ibnuqayim wuxuu leeyahay axaadiiu tasmiya cinda alwuduu'i axaadiiun xisaan buu leey wuu xoojinaya isaguna macnaha axaadiiskaasi markuu sugnaado oo duruqdiisa iyo shawaahiddiisa laysku xoojiyo uu xasan noqdo muxuu faa'iidaynaya min xayu diraaya walfiqhi wuxuu faa'iidaynayaa ruuxu hadduu ma bismillaahida ka tago markuu weysaysanay inuusan weyse lahayn weysadiisu inaysan asixin wuu faa'iidaynaya sidaana waxaa ku tegay daahiriyada isxaaq ibnu rahwiya iyo riwaaya can imaam axmed muxaqiqiinta qaarkoodna way rajaxayaan hadduu ruuxu halmaamo waxaan dhihi laha haduu ka tago bismillaahida markuu weysaysanay waxay kala qaadayaan culimmada qaarkood inuu halmaan uga tago oo waxay leeyiin haduu halmaan uga tago weysadii waa asaxaysa iyo inuu kas uga tago oo markaa waxay leeyihin weysadiis waa buraysa qaarna way isku darayaanba ama halmaan ama kas uga tag wayse melhiid bay taagan yihin jamaahiirtoodu waxay qabaan waa culimmada badankoode eh, waxay qabaan bismiillaahidu waa sunna ee waajib maaha wabitaali haddii laga tago weysadu way asaxaysaa bay u badan yihiin laakiin xadiidku hadduu asaxo oo sugnaaday meel laga mara ma dilaaladiisuna waa waadixo hadda buu anfiyey bisinkii haddii laga tegay nafyiguna asalka wuxuu ku dhacaa ya nafyulwujuudku ku dhacaa hadduu socon waayo ayaa markaa waxaa loo kacaa nafyu sixa hadduu socon waayaa waxaa la aadaa nafyulkamaal tartiibkaasay leedahay marka ama waxaad tidhahdaa alwujuud sharci ama sixa sharciya buu anfinayaa weysadu ma asixin wayse sharciyana ma aha haddii bisinka laga tago sidaa weeye madluulka saxda ama dilaalada saxda ee xadiidka wuxuuna xoojinayaa daahiriyada iyo axmed riwaayadiisa isxaaq ibnu rahwiya madhabkiisa oo ah inaysan weysadu asaxaynin bisin la'aan masaladaasi marka aadaa loogu baraarugo wuxuu yidhi sheekhu marka waljamiicu dhammaan axaadiistaas dhammaanteed fii asaaniidihaa sanadyaalkeeda dhexdeeda waxaa ahaaday maqaalun odhah oo qariibun dhow maqaalun odha maxaa laga wadaa bimacnaa dacfi iyo tabardarri iyo hadal baa ku jira iska dhow oo aan aad u fogayn maxaa laga wadaa marka haddii dacfigu dhow yahoon xoog badnayn wuu isxoojinayaa buu ka wadaa marka wa qaala albuhaariyu bukhaari wuxuu yidhi axsanu shayin shayka ugu fiican oo fii hada albaabi baabkan dhexdiisa kusoo soo arooray xadiidka ugu fiicanee baabkan ku soo arooray waa baabka tasmiyada weysada bismillaahida weysada baabkaasi waxa ugu fiicanee ku arooray waa xadiiu rabaax ibni cabdiraxmaan wa yacni wuxuu ka wadaa xadiiu saciid ibni zayd ah, ilan sanadkiisa waxaa ku jira rabaax ibni cabdiraxmaan oo maqbuula ku jira xadiiu rabax marka waa xadiiu saciid ibni zayd bukhaari wuxuu yidhi xadiidkaasaa ugu fiican wixii baabkan ku arooray ayb bukhaari hadduu yidhaahdo axaadiista ku soo aroortay mas'aladan xadiidkaasaa u fiican ma waxaa laga fahmayaa inuu xoojinayo ama saxiixinayo ama taxsiininayo maya sida cilmiga musطalaxa caanka ku ah asaxu shayin ama axsanu shayin tasxiixna kama laazimayso taxsiinna kama laazimayso bimacnaa waxa weeye inta meesha joogto ugu rooyin soo ma masaajid dad wada caataa ay ku jiraan dad wada caata baa ku jira markaasaa waxaa tidhi kanaa ugu xoog roon ah. mu xoog badan yahay baa laga fahmaya maya inta meesha joogta unbuu ugu roon yahay waa laa aqala walaa agar isaga laftiisu waa tabar daran yahay laakiin inta meesha joogtuu ugu sitaa waa un intaa marka bukhaari lagama fahmayo taxsiinin walaa kuwa kale lagama fahmayo macnaha ayb lakiin wuxuu leeyahy xadiista ku soo aroortay ee dhowrka kana u roon yacni wuxuu ka wadaa xadiida saciid ibnu zayd wa su'ila waxaa la weydiiyey isxaaq ibnu rahwiya waxaa la weydiiyey saaxibu imaam axmed ayu xadiiin xadiidkeebaa asaxu ugu saxiixsan fi tasmiyati bismi illaahi weysada fadakara markaasuu wuxuu sheegay xadiia abi saciid buu sheegay somaart xadii abi saciid waa kan labaad ogow marka keebaa ugu xoog badan qaar waxay leeyihiin asaxu shay xadii abi hurayra waa bukhaari wuxuu leeyahay axsanu shay waa xadii saciid ibnu zayd isxaaq wuxuu leeyahay asaxu xadii oo baabkan kusoo arariya masaladan waa xadiidka abi saciid adiga waxaad tidhaahdaba kanaa kan xoog badan iyo kanaa ka xoog badan waa masala yani ictibaariya wa laakiin muhimmaddu waxa weeyaan axaadiista mid sanadkiisu uu dacfi ka maran yahay waa yar yahay ama lamaba helaya maqaal ka maran yahay iyo nadar laakiin markii laysu geeyo waa xoogaysanaya xukumkaasuuna faa'iidaynaya waa in marka lagu dadaalo adaad ugu dadaasho in bismillahida aan laga tegin iyo niyada hada wabillahi tawfiiq wa salli allahuma wasllam cala nabiyina muxamedin wcala alihi w saxbi waslem